رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى baabu istixbaabi alkhudbati yowma annaxr wuxuu baabu yahay khudbada sunnanimadkeeda maalinta naxriga la khudbeeyo bimacnaa maalinka tobnaad ee xoolaha la qalayo jamratulcaqabana la tuuranayo maalinkaa inay sunno tahay in eh, hoggaanka muslimiinta ee xajka hogaaminaya inuu dadka u khudbeeyo la hadlo waxaan soo marnay in uu nabigu sal alla alay wasalam carafa inuu ku khudbeeyey maalinkii sagaalaad waan soo marnay haddana maalinkii tobnaad inuu khudbeeyey oo dadka la hadlay ayay tani ku saabsantay iyo inay sunnata can ilhirmaas ibnu ziyaad qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nebigaan arkay sal alay wasalam oo yakhtubu khudbaynaya annaasa dadka u khudbaynaya calaa naaqatihi hashiisii korkeedana ku khudbaynaya alcadbaa ee cadba la dhihi jiray yowma aladxaa maalintii adxada biminan minana ku khudbaynaya yowma aladxaa waa maalinta ciidaawa oo xoolaha udixyadaa la qalayo xoolaha hadyigaa la gowracayo waha kada waa waxaa wariya xadiidka axmed wa abu daawuud sanadkiisu waa xasan buu leeyahay sheekh albani wa huwa calaa sharti muslim sidoo kale waxaa saxiixinaya alimaam ibnu xibbaan wuxuuna tilmaamayaa inuu nebigu sal lla alay wasalam maalinkaa tobnaad inuu khudbeeyey ayuu sheegayaa xadiidka wacan abi umaamata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay khudbata nabiyi nebiga khudbadiisa sal lla alay wasalam biminan mina uu ku khudbeeyey yowma naxri maalintii xoolaha la qalayay rawahu abu daawuud baa wariyey kadalika sanadkiisu waa saxiix wacan cabdiraxmaan ibni mucaadin itaymi qaala wuxuu uhi khatabanaa waxaa noo khudbo akhriyey rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulkaa noo khudbeeyey wanaxnu annaga oo biminan mina ku fa futixat waa la furay buu idhi asmaacunaa maqalyaalkanagii baa la furay xataa kunnaa ilaa aannu ahaanay nasmacu kuwa maqlaya maa yaquulu wuxuu leeyahy walxaal naxnu anagu fii manaasilina meelahaan deganayn aan joogno yacnii maqalkanagii baa la furayo wuxuu ka wadaa meel fog baan wax ka maqlay ilaa aanu nebiga khudbadiisa dhegaysanaynay annagoo meelahaan deganayn joogno macnaha mikrofoonnadu ma jirin hadda la isticmaalo laakiin eh, haddana ma jirin eh, guryo dheerdheer iyo waxyaalo sawdka celiya sidaas daraaddeed meelaha baadiyaha oo kaletiyo meelaha aan wax weynoo oo dhisme dheerdheer aysan jirin sawdku meel fog buu gaadhaa laakiin isagu wuxuu leeyahay maqalkanagii dhagahanagii baa loo furayoo meelahaan deganayn baabaan ku maqlaynay khudbada fatafiqa nebigu wuxuu gudagalay sal lla alay wasalam yucallimuhum inuu baro saxaabada manaasikahum acmaashooda xataa balaqa ilaa uu gaadhay aljimaara ilaa uu jamaraadka gaadhay ayb fa wadaca wuxuu dhigay isbacayhi labadiisa farood alsabbaabatayn ee yacni waxa weeyaan ah sabbaabataynku waa labada ku suulka sabaabatayn baa la yidhaahdaayoo dadku markay ama iscaayayaan ama ay isu goodinayaan oo isu hanjabayaan ayaday isticmaalaan marka sabaabaa la yidhaahda marka saasaa loogu bixi marka waxaa laga yaabaa waxaa laga wadaa fartaa suulka ku xigtaa la marka nebigu sal lla alay wasalam fa wadaca dhigay isbicayhi assabbaabatayn ayuu isa saaray wey uma kadibna qaala wuxuu idhi bixasa alkhadfi yacni finiinka dhagixiisa yacni quruuruxa ama dhagaxa yaryaree wax lagu finiino kaa isticmaala waay yacni labada farood buu isu saaray kaanna isagoo tilmaamaya yacni finiinidoo kaleeto ama ganidda dhagaxoo kaleeto marka bixasa alkhadfi buu dhagaxa la finiino kaas isticmaala waay kadibna amara wuxuu amray almuhaajiriin fanazaluu markaasay degeen fii muqadami almasjidi masaajidka xaggiisa hore wa amara wuxuu amray al ansaara ansaarna waa amray fa nasaluu way degeen min waraa'i almasjidi masaajidka xaggiisa dambe uma kadibna nasala waxaa degay annaasu dadkii baa bacda daalika degay yacnii masaajidka la degayo taqriiban wax weeyaan waa wuxuu ka wadaa sida dadka uu nabigu u kala hormariyay sal lla alay muhaajiriin baa la hormariyoo la dejiyey kadibna ansaar baa la dejiyey kadibna dadkii kale la socday baa degay ayib sanadkiisu waa saxiix calaa sharti albukhaari sida uu sheekh almaanu tilmaamaya rawa abu daawuud wannasaaina bimacnaahu buu wariyey axmed iyo bayhaqi baa sidoo kale soo saaray ujeeddada hadda laga leeyahayna wax weeye inuu nebigu sal lla alay wasalam u mina ku khudbeeyey mina uu ku khudbeeyey wuxuu ka hadlayna ay ahayd axkaamtii xajka qaar ka mida isla meeshaa lafteeda maalinka uu ku khudbaynayo oo yowmu naxri ah waataan soo tilmaanayo jamrada markuu tuuranayay ayuu halkaa dadka kula hadlay waana meeshay su'aalaha ku weydiiyeen ee ay ku timid ifcal walaa xaraj ifcal walaa xaraj jawaabahaas ay ku yimaadeen wey macana ayb wacan abi bakrata abubakr waxaa laga warinaya qaala wuxuu ihi khaطabanaa waxaa noo khudba akhriyay annabiyu nebigu sal lla lay waslam yowma naxri qaala markaasaa wuxuu idhi atadruuna miyaad ogtihiinoo garanaysaan aya yowmin maalinka uu yahay haada kani maalmaha maalinka uu ka yahay miyaad garanaysaan qulnaa waxaanu idhi allahu alle iyo rasuulu rasuulkiisa aclamu u ogaansho badan yacni way garanayaan maalinka uu yahay laakiin sida xadiiska riwaayadkiisa qaarkood tanba ay tilmaamayso waxay is yidhahdeen amaa magaca bixin magac cusub loo bixiyaa ama amaa wax iska bedeleen ama edabsi darteed bay uga gaabsadeen qulnaa waxaanu yidhi allahu alle warasuuluhu aclam fasakata nebigu waa aamusay sal alay waslam xataa danannaa ilaa aan malaynay annahu nebigu sayusamiihi maalinkan inuu ku magacaabi doono biqayri ismihi magiciisii magacaan ahayn yani xoogaabuu aamusnaa waxaan isnidhi markaa tolo mamaaca kalaa la soo wadaa magacaad aqoon jirteen mid aan ahayn miyaa la soo wadaayo loo bixin doona ayb qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam alaysa miyuusan ahayn maalinkani yowmunnaxri maalintii dhuundhabidda maalihii xoolaha la qali jiray soo maa ayb waxaan hi balaa waa iskaba dhaafe waaya waa isagii qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly ayu shahrin bisheebaa haadaa bishani bishani aan ku jirna waa bishee qulnaa waxaanu idhi allaahu allay rasuuluba aclamu u ogaansho badan fasakata waa aamusay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu nebigu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono bihayri ismihi magaciisii magacaan ahayn dilxija magacaan ahayn inuu ku magacaabi doono ilaa aan u malaynay buu aamusnaa fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal ly slm alaysa miyuusan ahayn bishu dulxija soo dulxija maaha qulnaa waxaanu idhi bala Ah, inaysan ahayn iskaba dhaafa way tahay wa qaala nabigu wuxu uhi sal lay ayu baladin baladkeebuu haada kani ahaaday baladkani waa kee magaaladan ama deegaankani waa kee qulnaa waxaan idhi allah warasuuluhu aclam fasakata waa aamusay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu nabigu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono biqayri ismihi magaciisii magacaan ahayn qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam alaysad miyaysaan ahayn albaldat alaysad albalda miyaynan ahayn maka soo maaha wa yani balda iyadaa la yidhaha beledna waa lagu iطlaaqa laa uqsimu bihada اlbaladi wa anta xilun bihada اlbalad markaa laga wadaa wa hada اlbalad اlamiin iyadaa laga wadaa marka waa yani balda iyo baled iyo iyadaasaas magacaas iyadaa macnaha lagu iطlaaqaya qulnaa markaasaa waxaanu idhi bala inaysan ahayn iskaba dhaafa waata qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam faina dimaa'akum dhiigagiinna wa amwaalakum iyo xoolihiina calaykum korkiinna xaraamun xaaraam buu ka yahay dhiiggiinna xoolihiinna iyo cirdigiinnan rawaan kala ku daras sharafkiinna ka xurmati yowmikum haada maalinkiinnan xurmadiisoo kale fii shahrikum haada bishiinnan dhexdiisa dhexdeeda fii baladikum haada baladkiinnan dhexdiisa Ah, ilaa yowmi talqawna rabbakum ilaa laga gaaro maalinta aad rabbigiin la kulmaysaan bimacnaa waxaa laga wadaa saddex xurmaa kulantay maalintu waa maalin xurmo leh oo waa yowmu alxaji alakbar waa maalin ciid ah waa yowmu naxri waa maalin xurmo ziyaada a ah leh bishuna iyaduna sidoo kale waa bil xurmo ziyaado lahoo waa bishii dilxija oo ashhurulxurumka bilaha xurmada leh bil ka mida waay beledkuna xurmo ziyaaduu leeyaho dee waa makka oo waa khayru ardillaahi u ah kaan soo marnay intaasoo xurmoo kulantay sida ay xurmadoodu u culus tahay sidaasoo kalea korkiinna xaaraan waxaa uga dhiiggiinna iyo xoolihiinna yani waa intaas oo kaanna markaad ruux muslima xoolihiisa gasho ama dhiiggiisa aad gasho intaasoo dhan xurmadooda adoo jabiyey oo kale ka dhiganta oo baladkii xurmadiisa jabiyey xurmadii bisha jabiyey xurmadii maalinkana jabiyey waa cuslayn marka aad baa loo cuslaynaya ayb bal xadiiska nebiga sal ly slam sida ku sugani kacbadoo la dumiyaaba ka dembi ruux muslima oo dhiiggiisa xaqdarra aad ku gasho kacbadoo dumiso ayaa dhaantay ayb markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam hal ballaqtu ma gaadhsiiyey war farriintii la ii dhiibay ma idinsoo gaadhsiiyey wa qaaluu waxay dheen waad gaadhsiisay qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ashhad ilaahu markhaati ka ahow falyuballiq marka ashaahidu midkiina goobjoogga ihi alghaa'iba ka idinka maqan ha gaadhsiiyo warkaa isgaadhsiiya oo raggiinna dadkiina hadda iga maqlaya kuwa aan meesha joogineed arki doontaan sii gaadhsiiya isgaadhsiiya warkaa maxaa yeelay fa rubba muballaqin mid la gaadhsiinayaa badan awcaa inuu ka weeleen badan yahay min saamicin mid hadda maqlaya rubba muballaqin mid la gaadhsiin doona badana oo awcaa ka weelayn badan ama ka xifdin badan warkan min saamicin mid hadda dhegaysanaya ayb yacni waxa weeye waxaa dhacaysa dad hadda iga maqlayaaye kuwa ay gaadhsiin doonaan kuwa ay gaadhsiin doonaani inay xagga xifdinta iyo ilaalinta iyo kaga fiicnaadaan warkaa marka isgaadhsiiyo ayb markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam falaa tarjicuu ha noqonnina bacdii gadaashayda kufaaran gaalnimo gaalo ah, laa tarjicuu ha noqonina bacdii gadaashayda kufaaran xaalaa tihiin yadribu uu garaacayo xaaluu garaacayo bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin qaarka kale luqumahooda uu garaacayo yacni waxa weeyaan gadaashay markaan idinka tago kadib dhaqankii gaalnimada ha ku noqonina waay dhaqankii gaalada ha ku noqonina oo dhaqanka gaaladu muxuu ahaa in la islaayo ah, bimacnaa waa dhaqan gaalo waad gaaloobaysaan maaha laakiin dhaqankaa dhaqan gaalaah yacni dadka la laayo oo dhiigga la iska cabo oo la iska daadiyo oo la dabaasho oo dhaqan muslim maaha saasuu marka nabigu leeya laa tarjicuu bacdii kufaaran ama kufriga waxaad ku xambaaraysaa bimacnaa yani wax weeyaan طabcan waa kufru duna kufrin waa lanna nusuusta qur'aanka iyo sunnadu kelimada kufriga laba macnaa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa kufriga weyn ee mukhrij can ilmilla gaalnimo diinta lagaga baxayo kufriga waa loo isticmaalaa marna waxaa loo isticmaalaa kufrun duuna kufrinoo gaalnimo tii diinta lagaga baxayo maaha laakiin waa dembi weyn oo culus inuu culus yahayna waxaaba ku tusiba magacii gaalnimaaba la siiyeyba marka waa dunuubta aada loo waaweyneynaya waayo oo shareecada ku culus laakiin ma gaadhsiisna tii diinta lagaga baxay tan marka saas waa hadduusan ruuxa dimaada xalaashanin oo uusan dhiigga xalaashanin oo isagoo og inuu khaldan yaho uu khalad ku galayo dhiigga daadiyo diinta ka bixi maayo laakiin waa dhaqan ahlulkufri midda labaadna waxa weeye dembi aad u weynoo yacni culusoo shareecaduba gaalnimo ku tilmaantay ayuu galay wey macanaha ayib raw axmed baa wariyey iyo buhaari baa wariyey intaasi marka waxay kutusaysaa waa khudbadii nebiga sal lay waslam ujeeddada laga lahaana waxa weeye hadda halkani in eh, muxuu ahaaye la muujiyo in nebigu sal lay wasalam uu maalinkaas tobnaad eh, yowma naxri inuu dadka u khudbeeyey waa sunna marka carafo in la khudbeeyo haddana maalinkaasi naxriga la khudbeeyo baabu iktifaa'i alqaarini kii xajka iyo cumrada la maaniyey ku kaaftoomidiisa linusukayhi labadiisii camalba uu ugu kaaftoomo linusukayhi labadiisii camal xaalay usugnaadeen sugnaadeen xaalu u sugnaaday bitawaafin waaxidin hal dawaaf uu ku kaaftoomo wa sacyin waaxidin iyo hal sacyi masaladani waxa weeye ruuxa qaarinka ah oo xaj iyo cumra isugu lamaanaayeen soomaynaan soo dhihin markuu soo xidhanayay xaj iyo cumru isku lamaanayoo labayka xajan oo cumratan buu yidhi soo ma xajkiisii iyo cumradiisii marka acmaashii way isdhexgelayaan mar hadday isdhexgelayaan cumradiisii iyo xajkiisii hal dawaaf baa ugu filan hal dawaaf baa wuxuu matalayaa xajkiina u matalaya cumradiina u matalaya hal sacyi oo labada buuro dhexdooda uu saciyey baa xajkiisii iyo cumradiisiiba u matalaya taasna waa waa qaarinka leanna mutamatica isaga cumradiioo madax bannaan buu gutay sooma oo acmaashii xajka ku dhex jirin kadibna xajkiioo ka madax bannaan buu la yimi mufridka xajka keliya gudanayana dee sacyigiisii iyo dawaafkiisiiyo waa uun mid xajkiisii unbayna yacni wax weeyaan ay u yaallaan dawaafkiisiiyo sacyigiisu laakiin qaarinka camalka uu samaynayay xajkiiyo cumrada ka dhexeeya labadiiba waa u wada gudaya saasaa laga wadaa si kale haddaan u dhahno lagama rabo laba dawaaf oo xajkiina u dawaaf umradiina u dawaaf la dhihi maayo laba sacyi oo xajkii sacyigiisiina gooni ula imow eh, mxuu aha umrada sacyigeediina gooni imow la dhihi hal sacyi baa ku wada filan hal dawaafna waa ku wada filan saasa laga wada can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man qarana ruuxii lamaaniya bayna xajatihi wa cumratihi xajkiisa iyo cumradiisa dhexdooda ruuxii lamaaniya ajza'ahu ajza'aahu waxaa u gudaya lahumaa labadoodaba tawaafun waaxidun hal dawaaf baa u gudaya ahu ajza'ahu waxaa u gudaya lahumaa labadoodaba waxaa u gudaya dawaafun waaxid hal dawaaf rawa axmed baa wariyey wa ibnu maaja daarimi ibn khusaymi iyo keyrkood baa sidoo kale soo saaray wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan man axrama ruuxii xarmaday bilxaji xaj iyo waalcumrati cumradii xarmado oo hal mar isla xidhay ajza'ahu waxaa u gudaya waxaa gudaya oo isaga ku filan dawaafun waaxidun hal dawaaf iyo wa sacyun hal sacyi ayaa canhumaa labadoodaba xaggooda kaga filan oo ka gudaya xataa yaxilla ilaa uu ka xalaalooba minhumaa labadoodaba xaggooda jamiican si wada jir ah iyagoo wada jira ilaa hal mar ka wada xalaalooba ayib rawa tirmidi waa wariyey waqaala wuxuu uhi xadiiun xasan saxiix buu ku daray xadiiun xasanun saxiixun qariib sidaasuu macnaha uu leeyahay sidoo kaleeto waxaa xadiidka isaguna saxiixinaya culimmada qaarkood waxay rajaxayaan inuu mawquuf yahay ayb laakiin sheekh abu isxaaq ibn xuweyni wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix wa kadalika sheekh shucayb wuxuu leeyahay lafdigani waa mawquuf laakiin haddana xadiidku shawaahid buu leeyahay shawaahiddiisaasuuna ku noqonayaa saxiix ku noqonaya wuxuuna faa'iidaynayaa hal dawaafun baa laga rabaa lagama hadlayo ogow markii uu yimid kacbada dawaafkii uu sameeyey kaasi dawaafulquduum aha ahaa kaa lagama hadlayo kaa kadib laba dawaaf miyaa laga rabaa ilan kaasi waxa weeyaan cumradiina ma ahayn wuxuu ahaa uun dawaaf bimunaasabadda uu beydka yimid bay ahayd kaa ka saar marka kaa kadib laba dawaaf iyo laba sacyi ma laga rabaa waa maya yacani si kale haddaan u dhahno markuu maalinta tobnaad yimaado beydka kacbada markuu yimaado ma laba dawaaf buu samaynayaa oo midna cumradiisiiya midna xajkiisiiya ah. laba sacyi miyuu samaynayaa oo midna cumradiisiiya midna xajkiisiiya ah. mise mid walba midunbaa kaga filan mid walba midbaa kaga filan way marka masalada marka laga hadlayo taa iyadaaba sidaana waxaa qaba jumhuur ahlilcilmi oo maalik iyo shaafici iyo isxaaq iyo daawuud iyo axmed fi riwaaya ayaa sidaa qaba intaa uun in laga rabo halkaa dawaaf iyo halkaa sacyina xajkiisi iyo cumradiisi inay ugu wada filan yihiin ayb abu xaniifa iyo culimo kale waxay leeyihiin ma ahee laba dawaafna waa laga rabaa laba sacyina waa laga rabaa axaadiisaan sugnayn iyo tu aan dilaaladeedu caddayn iyo waxbay deliishanaya waa laga xoog badanya warkaas sheekhu wuxu uhi wa fiihi dhexdiisa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan xadiidkan calaa wujuubi sacyi sacyigu inuu waajib yahay wa wuquufi اtaxallul iyo xalaaloobiddu inay ku xidhan tahay calayhi korkiisa ah, sacyiga ka dambeeya ee tawaafka ma laasim baa oo ma waajiba mise waajib maaha ayb wuxuu tilmaamayaa xadiidkan waxaa laga faa'iidaysanayaa inuu waajib yahay waana madhab طaa'ifa min ahli اlcilm oo waxay leeyihiin sacyigu waa laazim qaar waa rukni oo xajkuba waa buraya haddaan la imaan qaar waa waajib bay leeyihin wahaakada marka xaggee laga qaadanaya waa yani waxaa laga qaadanayaa xataa yaxilla minhumaa jamiican ilaa uu labadoodaba ka wada xalaaloobo oo labadee ah sacyigii iyo dawaafkiiba saasay marka buu leeyahay wuxuu ku tusayaa inuu laazim yahay maxaa yeelay xalaaloobidii xajkii cumrada laga xalaaloobi lahaa sacyigaa lagu xidhay waa ka yidhi wa wuquufu taxalluli calayhi xalaaloobiddii baaba isaga ku taaganba oo haddaan isaga la helin maba xalaaloobaysidba hadaase ku tusiyo waa xalaaloobidii dhammayska dirnay fahamtaa iyada xalaaloobiddii oo fuulka ahayd wey wax walba kuu xalaaloobayan wacan curwata waxaa laga warin can caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi kharajnaa waan baxnay maa nabiyi nabiga la jirankiisa sal lay wasalam fii xajati alwadaac xajkii sagootiga dhexdiisa faahlalnaa markaasaanu xarmannay bicumratin baan xarmannay uma kadibna qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man kaana ruuxii uu ahaaday macahu la jirankiisa hadiyun xoolo falyuhilla ha xarmado bilxaji xaj ha xarmado maca alcumrati cumro la jirankeed xaj iyo cumraha isla xarmado uma kadibna laa yaxilu ma xalaaloobayo xataa yaxilla ilaa uu xalaaloobo minhumaa xaggooda jamiican dhammaantood labadooda hal mar buu ka wada xalaaloobaya ee cumro ka horayso hore oo laga xalaaloobay iyo ka kaloo ka dambeeya meehe hal mar buu ka wada xalaaloobaya illaan isku jiraan sooma ayib faqadimtu waan soo galay bay tihi haddaan caaisha wa ana anigu xaa'idun caado qabta walam atuf ma aana tawaafin bay tidhi bilbeyti kacbada walaa bayna asafa walmarwa labada buurood dhexdoodana ma dawaafin fa shakawtu sheegtay bay tihi dalika arrinkaa waxaan uga sheegtay ilayhi nebiga sal lay waslam fa qaala markaasaa nebigu wuxu uri sal lay furfur ra'saki madaxaaga madaxa furfur ilaan madaxu yani waxay ku talagaleen in eh, muxuu ahaayey eh, muxuu ahay madaxu waa u dabnaa oo timu waa u adkaayeen inqidii ra'saki madaxaaga furfur wamtashitii shanlayso timaha furfuroo iska hagaajiso wa ahillii waxaad xarmataa bilxaji xaj xarmo wadacii ka tag alcumrata cumradiina ka tag wadaciil cumra wuxuu ka wadaa cumradii keliga aytaydee tamatucee kuu xidhnay taa iska dhaaf tii cumradii aad wadatay xaj ka dabagee marka waxay noqonaysaa qaarinaday noqona markaa somaynaa soo marin ha yacni xaj cumradaadii tuur lagama wado cumradoo dhan ka baxo xaj keliya xidho lagama wado ee cumradii camalkeeda aad samayn lahayd meesha ka saar maadaama caadada kuu diiday laakiin waxaad samaysaa cumradii kuu xidhnayd xaj ka dabagee isdhexgeli marka taasaa laga wada waan soo marnayn qaalad waxay tidhi fafacaltu waan sameeyey falamaa qadaynaa markaan gudannay alxaja xajkii markaan gudanoo dhammaysannay ayaa arsalanii nabigu wuu idiray sal lay slam maca cabdiraxmaan ibni abi bakrin walaalkeed weeye ila tanciimi tanciim buu ila diray cabdiraxmaan buu ii raaciyoo tanciim buu ii diray faactamartu markaasaan cumraysta bay tiri fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam cumradaadii booskeedii waay bedelkii cumradaadii cumradii madaxa bannaanaydee aad weyday ama ku seegtay bedelkeedii way ama booskeedii waay qaalad waxay tidhi fataafa way dawaafeen aladiina saxaabadii kaanuu ahaa ahallu kuwa xarmaday bilcumrati cumrada xarmaday kuwii cumro soo xarmado cumro keliya u xidhnayd waa tamatuce waxay yacni dawaafeen bilbeyti kacbaday dawaafeen wa bayna alsafaa waalmarwatina way tawaafeen uma kadibna xalluu way xalaaloobeen uma kadibna daafuu waxay dawaafeen dawaafan dawaaf aakhare oo kale bacda an rajacuu markay kasoo laabteen kadib min minan mina ay kasoo soo noobteen lixajatihim xajkoodii dartii bay u dhawaafeen waa kuwe bimacnaa qoladii tamatuca watay cumradoodiina dawaaf bay lahayd xajkoodiina dawaaf buu lahaa soo sidoo kale cumradoodii sacyi bay lahayd xajkooduna sacyi buu lahaa ila waa laba camaloo kala baxsan sooma mid walba wixiisa gooniyuu watay wa ama aladiina kuwii jamacuu kulmiyey bay jiri alxaja waalcumrata umradii xajka kulmiyo isku lamaaneeyey waa qaarinkii fa inamaa taafuu way uun dawaafeen awaafan waaxidan hal awaaf bay dawaafeen hal awaaf bay dawaafeen kii hore marka dawaafulquduumkii ha xisaabsanin kaa lagama hadlayo ee kaa marka laga yimaado maalintii tobnaad hal dawaafoo kii ifaadaha ah unbay la yimaadeen kaa unbaana u matalayay xajkoodiiyo cumradoodiiba saas ama culimada qaar ka mid a waxay leeyihiin innamaa taafuu tawaafan waaxidan sacyigay ka wadaa oo sacyigii labada buurood dhexdooda ahaa hal mid unbay sameeyeen qolona markay yimaadeenoo dawaafulquduumkii ay sameeyeen bay ka dambaysiiyeen maalinkii tobnaadna dawaafkamanasacyiga mayna soo celin qolona markay dawaafulquduumka sameeyeen isagay ku ekaysteenoo sacyi kamayna dambaysiiyen maalinkii tobnaad bay marka qoladaasina dawaaful ifaadihii bay sacyiga ka dambaysiiyeen laakiin hal sacyi unbuu ah ama ha hormariyeen ama dib ha kala yimaadeen laakiin hal sacyi ayaa cumradoodaiyo xajkooda u matalaya muttafaqun calayh an auusin waxaa laga warin can caaisha radi allahu tacala canhuma anaha iyadu ahalad inay xidhatay bilcumrati cumro ayay xidhatay faqadimad markaasay soo gashay walam tauf maan ayna tawaafin bilbeyti kacbada xiina xaadad markay xayshay fanasakat way cibaadaysatay almanaasika acmaashii kulahaa dhammaanteed way gudatay waqad ahalad waxayna xidhatay bilxaji xaj bay xidhatay faqaala laha nabiyu nabigaa markaa wuxuu ku yidhi sal lay slam yowma nafri maalintii bixitaanka Ah, maalintii bixitaanka oo waa maalinta afariyo tobnaadka oo inta acmaashii la dhammaystay la ambabaxaya waay yowma nafri baa la yidhahda maalinkaasaa wuxuu igu yidhi yasacuki waxaa kugu filan yasacuki yacni wuxuu ku filan yaho gudayaa wey awaafuki dawaafkaagii wuxuu ku filan yahay lixajaki xajkaagii wa cumratki iyo cumradaadiiba yacni dawaafkaad samaysay xajkaagi iyo cumradaadiiba isagaa kuugu filan yacni markii acmaashii dhammaato hal ambabaxa ay noqoto ayaa waxay iyadu u qaadatay inay xaj keliya waxay ti rasuul ilaahi ow dadkii cumriyo xaj bay la noqonayaan anigana xaj keliya wuxuu ku yidhi dawaaf ma samay haa kaasaa wuxuu kuu gudayaa oo kuugu filan yahay xajkaagii iyo cumradaadiiba saas daraaddeed xaj iyo cumraad gudatay buu ku yidhi ayb fa abad way diiday Ah, way diido waxay tihi maya sida dadko kale dadkuna umro madax banaan bay la noqonayaan anigana mid xaj ku dhex jirta xataa haddii dawaafkaygii xaj horay iigu filan yahay xajku acmaal waa hal camal waay laakiin mid madax bannaan baan rabaa bacata markaasuu nebigu diray bihaa iyada maca cabdiraxmaan ayuu la diray ilaa tanciim buuna diray faactamarad way cumraysatay bacda alxaji xajka kadib ayada marka loo fiiriya marka meeqa cumro waay ya meeqa cumray gudatay laba cumrobay gudatay cumro xajkeedii ku dhex jirta iyo cumro ka madax bannaan iyo xajkiibay gudatay saas man ayb rawa axmed baa wariyey muslim wa can mujaahid waxaa laga warinaya can caaishata radi allahu annaha iyadu xaadad way xeeshay bisarifa sarif bay ku xayshay fa tataharat way daahir noqotay bicarafata carafa ayay ku daahir noqotay magaalada markii kusii dhowaana caayadaa ku dhacday carafo iyadoo la taagana caadii baa ka gooday ayib fa qaala lahaa markaasaa wuxuu ku yihi sal rasuulku wuxuu yidhi yujzi waxaa gudaya canki xaggaaga awaafuki dawaafkaaga bisafa walmarwada dhexdooda inuu waajib yahay sacyigu ayib baabulmabiiti baryidii buu baabu yahay biminan mina la baryo layaaliya minan habeennada mina wa ramyi ljimaari iyo jamaraadkii oo la tuurto fii ayaamihaa habeennada maalmahooda maalinkii tobnaad hadda lasoo dhaafay oo acmaasheedii lasoo sharaxay waxaa hadda lainoo sheegi rabaa maalmaha laysku yidhaahdo maalmaha mina iyo axkaamtooda maalmaha mina waxay ka bilowdahay ayaamu tashriiqna waa la dhahaa waa maalmaha ka bilowda kooyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddex-iyo tobnaadka maalmahaas habeenadooda waxaa la joogaa mina la baryayaa maalmahoodana waxaa la tuuranayaa saddexdii jamraba mid walba toddoba dhagax baa lagu tuuri xilligee la tuuranayaabaa laga hadli kuwaasu marka axkaamtoodii ina gelinaya leanna tartiib buu inoo soo wadayo ilaa la soo baxo xidhashada soo wad cumradii la guto xajka bilowgiisii tartiib buu inugu soo waday tartiibku marka ku socdaa maalmihii minaa la joogaa marka baabulmabiti baryed marka waa laba xugumo habeenadaa in mina la joogo xukumkeedu muxuu yahay midda labaad weeye tuurashada jamaraadka la tuuranayo habeenada maalmahooda ayadana waa maslo kale wa labadaa maslu ka hadlay wacan caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi afaada nebigu sal lla alay waslam dawaafkii ifaadada ayuu sameeyey rasuulu llahi sal lla alay waslam min aakhiri yowmin min aakhiri yowmin maalinka aakhirkiisa xiina goortiisa min aakhiri yowmin maalin yani maalin min aakhiri yowmin maalintii u dambaysa saasay noqonaysaa laakiin maalinka kelinkeeda dambe ka wadaan filaya xiina goortii sallaa uu tukaday adduhra duhurka markuu tukaday ayuu tuurtay iyo dawaaful ifaadaha sameeyey uma kadibna rajaca wuu laabtay ilaa minan mina u noqday Ah, meesha iyada ah xiina salla duhradaasi waa jumlo sidaan tilmaami doonnaba aan sax ahaynoo munkara ah ma sugna waxaana nebigu sal lla lay wasalam eh, waxaa laga fahmayaa dawaafulifaadaha wuxuu sameeyey markuu duhurka tukanayay ama markuu duhurka tukaday macnahaasina macno sax maaha sidaan xaadiista saxaaxa ku soo marnay ka hor buu sameeyey dawaafulifaadaha soo ma markuu dawaafulifaadaha gutay kadib buu duhurka wuxuu ku tukaday mina xiina salla duhra marka macno kaley faa'iidaynaysa saas daraaddeed waa lafdi aan sax ahayn oo munkar ah kadibna rajaca waa laabtay nebigu ilaa minan mina ayuu ku noqday famakata wuu nagaaday bihaa mina ayuu ku nagaaday layaaliya ayaami tashriiq yacni maalmaha tashriiqa habeenadoodii waa kuwaan sheegayna waay ayaamu tashriiqa waa saddexdaa beri waay iyagaasaa laga wadaa ayb tashriiqa waxaa la yidhaahdaa waxay samayn jireen markay xoolaha la qasho maalinka tobnaad hilibka inta la dildiloo la si dheerdheer loo jeexjeexo ama la googooyo baa qoraxda loo dhigi jiray marka tashriiqa waxa waa hilibkaa qoraxda la warhaya waa asalkeeda halkaasay ka soo maalmaha marka koy tobnaadka labiyo tobnaad saddexiy tobnaadka ayaamu tashriiq la yidhahda ayaamu minana ayaga inta badan lagu itlaaqa ayb famakata waa nagaaday nebigu bihaa iyada layaaliya ayaami tashriiq halkaasuu ku nagaaday yarmi xaaluu garanaya aljamrata jamrada uu tuuranayo idaa goortii zaalat ay zuusha ashamsu qoraxda markay qoraxdu iilato eh, xilligiisa la gaadho kulla jamratin jamro kastana wuxuu ku tuurayay bisabci xasayaatin toddoba dhagax yukabiru xaal uu takbiirsanayo ama wuu takbiirsanayay maca kulli xasaatin dhagax kasta markuu tuurayana allahu akbar buu lahaa wayaqifu wuu istaagayey cinda aluulaa jamrada u horaysa agteeduu istaagay wa cinda athaaniyati iyo ta labaad agteeda fa yutiilu wuxuu dheeraynayay alqiyaama istaaguu dheeraynayay wayatadaracu alle ayuu isu dullaynayay oo warsanaya oo wuu wax weydiisanayay wayarmi wuu tuuranayay athaalithata midii saddexaadna wuu tuurtay laa yaqifu isagoon istaagin cindahaa agteeda rawaaxa wariyey axmed wa abu daawuud xadiidku waa xadiid saxiixa marka laga reebo lafdadan soo sheegno xiina salla duhra iyadoo waa lafdi munkar ah ayb leanna waxaa ka muuqda in uu awaafulifaadaha u horreey dawaafulifaadaha ka hor inuu tukaday macnahaasina macno sax maa ayb xadiidkii iyo xadiidkii ibni cumar iyo waa kaan soo marnay ifaaduhu markii hore sameeyey kadibna duhurkiibuu tukaday marka qeybtaas ah yaan sax ahayn xadiidka qaybtiisa kale waa saxiixo ibnuljaruud iyo ibni xibbaan iyo xaakim iyo dahabi iyo sheekhalbaaniyo way saxiixinayaan oo qaybtiisa kale way sugan tahay muxuu ku tusayaa marka habeennada mina in mina la joogayo cinda aljumhuurna culimmada badankood weeye say qabaan in habeennada mina la joogo waa waajib waajibaadka xajkay ka mid tahay rukni maaha sunnana ma ahe waa waajib ka mida waajibaadka oo haddaad ka tagto dhiig baa kugu waajibay allahuma inaad macduurta u tegi doona ta wuxuu xadiidku faa'iidaynayaa in tuurashada jamaraadka maalmahaas waxaa la tuuranayaa saddexda jamraba saddexda jamro ayaa la tuuranaya saddexdooda mid walba toddoba dhagax baa lagu tuuraya waxaana laga soo bilaabayaa sidaan u tegi doonno midda la yidhaahdo aljamratu waxaa la yidhaahdaa Eh, aljamra dunyaana waa la yidhahda aljamra addunyaa waljamra asuqraa intaba iyadaa la marka waa midda ugu xigta xagga masjidulkhayf masjidulkhayf waa masaajidka mina xagga mina markaad ka soo socoto midda kuugu soo xigtaa waxaa la yidhahdaa taasaa laga bilaabaya iyadaa jamra dunyaa la yidhahda middaasuu marka ku hormaray toddobadeeda dhagax buu ku tuuray mid walba waa takbiirsanayey allahu akbar allahu akbar markuu dhammeeyey sida xadiisku tilmaamayo agteeduu istaagay waana ducaystay baar buu taagnaa oo ducaysanayay taa markuu dhammaystay middii dhexuu haddana u tegay sidii oo kale ugu tuuray markuu dhammaystay buu haddana cabaar meeshaa taagnaa wax yartuu durkay qibladu u jeedsaday waa u tegi doonnaa markuu ducadaa dhammaystay kadibna waa ka socday tii u dambaysay buu iyadana toddobadeeda ku tuuray oo maalinkii tobnaad tii la tuuray ah jamratu alkubra ama jamratu jamratulcaqaba taa iyada markuu tuuray hee laa yaqifu cindahaa agteeda ma istaagin hadduuba tuurashadii dhammaystayba socodkiisii buu sii watay nebigu sal lay slam oo waa ka tegay sidaasuu saddexda beriba u tuurtay ayb an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ista'dana idan buu weydiistay alcabbaasu cabbaas ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkiisa ahaa rasuulallaahi buu weydiistay sal ley wasalam an yabiita inuu baryo bimakkata maka inuu baryuu weydiistay oo idan u weydiistay layaaliya minan habeennada mina la joog min ajli siqaayatihi waraabintiisa darteed uu dadka waraabinayo fa adina markaasuu nebigu u idmi lahu isaga cabbaas wuxuu hayey mansib ama jago ay soo dhaxleenoo abka soo gaadh aha oo yacni waxa weeye iyaga ku soo wareegay oo ah waraabinta xujayda xujayda iyo u adeegidooda zamzamka in laga waraabiyo wixii biyey u baahan yihiin loo khidmeeyo hawshaasi reer baa iska laha carabtu afar jago oo waxaa jiray ay ilmacabdilmunaafiqu ay lahaan jireenoo soo gaadheenoo qaybsadeen oo jagooyin muhim ah marka tanaa ayagoo gacanta ku haya siqaayada marka markii dambe xilligaa waxaa gacanta ku hayay cabaas meesha dadka laga waraabinayo marka waa maka xujaydii meeshaasaa biyihii laga siinaya markaasuu nebiga weydiistay wuxuu rasuul aniga hawsaashaan ku mashquulsanahaye mina ma baryi karee habeenadaan mina baryi laha halayga ruqseeyo halayga fasaxo nabigu waa ka fasaxay sal la alay maadaama uu xujayda u adeegahayo arrin laga maarmaana uu hayo saas way macana ayb wuxuu ka mid yahay xadiidkani adilada ku tusaysa mina in habeenadaa la baryo inay waajib tahay adilada kutusaysu ka mid yahay dhankee laga deliishanayaa waxaa laga deliishanayaa ista'dana alcabbaas nebiguu idan weydiistay idanku wuxuu ku tusayaa bimacnaa cudurdaarka isaga la siiye loo ogolaaday nooc ruqsaa ah wa ruqsaduna waxay ku tusaysaa in camalku asalkiisa casime yah oo waajib yah kadibna ciddii duruuf iyo cudurdaar ay ku timaado si gooniya duruuftiisa loo qiimaynayo marka waxa weeyaan isti'daanku wuxuu ku tusayaa hadduusan laasim ahayn dee idanba ma weydiiyeen hawshan buu iska qabsan lahaa marka waxay ka mid tahay adilada kutusaysa inuu mabiidku wuu waajib yahay ama culimadu way ku kala aragti bedelan yihiin ayb way ku kala aragti bedelan yihiinoo yacni badankood way qabaan inay waajib tahay in la baryo oo habeenadaa in meesha la joogo waa waajib bay qabaan intooda badan laakiin haddii laga tago maxaa ka dhalan kara bay isku khilaafsan yihiin ayb qaarkood waxay leeyihiin habeen kasta oo saddexda ka mid ah waa nusuk ka madax bannaan labada kale sidaas daraaddeed habeen haddaad ka tagto dhiig baa kugu waajibi habeen labaad haddaad ka tagtona dhiig labaad baa kugu waajibi wahaakada habeen kasta inta kale waa ka madax bannaanya waa madhabka maalikiyada way kaas laakiin alimaamu shaafici iyo riwaaya can axmed waxay leeyihiin saddexdoodaba haddaad ka wada tagto unbaa dhiig waajibaya ama haddaad tacajusho haddaad labadaba ka wada tagto maxay ka soo qaadayaan marka wuxuu ka soo qaadayaa inay saddexda habeenba hal nusug isla yihiin wabittaali ka wada tegitaankooda unbuu dhiiggu ka laasimaya laakiin haddaad qaar ka tagto qaarna la timaado waxba kuguma laasimayay leeyihin masaladu marka waa masale ay sidaa isugu khilaafsan yihiin laakiin asalka mabiidku inuu waajib yahay way u badan yihiin jumhuurtoodu macnaha xadiidkan waxaa kale uu faa'idaynaya waa xadiidka cabaas ibni cabdilmualibe in dadka cudurdaarkan cabbaas iyo wixii la midoo kale leh in laga saamaxayo oo laga ruqsaynayo mabiidka habeenada mina waana madhabuljumhuur laakiin waxay leeyihiin hawsha waa inay hawsha oo kale ama mid la midoo kale tahay waxaa noqon karta matalan dad baa xujayda u adeegaya askar baa ilaalinaysa oo mabiidku ku adag yahay mina inay baryaan ay ku adagto darawaliin baa iyaga laftoodu basaskii wax wadoo intaa muxuu ah socdo oo aan aan aan muxuu ahay aan baryi karin laga yaabaa dad baa maamul iyo shaqooyin u haya khadamaadka marka muhimkii ayna xujaydu ka maarmin dadka haya een isku qaban karaynin inay mabiidkiina sameeyaan khidmadiina u qabiyaan qabtaan xujayda waa laga ruqsayna marka mabiidkii waxaa la leeyahay laazim idinkuma ah hawshaa kale qabta saasaa la dhahay marka xadiiskan cabaas baa asal ah maslada iyadaa waxaa kaloo u tegi doonnaa inuu nebigu sal lay wasalam raggii jiraha ahaana inuu ka fasaxay oo dee xoolodhaqatadiiyaa xoolaha ula joogi haddii la yidhaahdo mina imaada oo barya oo geeliiiyo soo lumi maayo xoolihii ah, ayagana waxaa la yidhi waydinkaa geeliina raacda marka waxa weye dadka noocaasoo kale duruufta ah, noocaasoo kala haysato khaas kuma aha laakiin wixii la ah oo dhan la haleeshiinaya wacan ibni cumara radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn ah. wacan ibni cabaasin wuxuu yidhi muttafaqun calayhi walahum waxaa u sugnaaday saddexdii wey walahum lialaaa bukhaari iyo muslim iyo axmed waxaa u sugnaaday milu xadiidkaa mid la min xadiii ibni cumar oo xadiid ibni cumar wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi ramaa wuu tuuray rasul lahi sal lay slam aljimaara jawaraadkii ayuu tuuray xiina goortii zaalad ay zuushay ashamsu qoraxdii markay iilatayoo ay bartamaha ka leexatay oo xagga galbeedka u iilatay rawahu axmed baa wariya ibnumaaja watirmidi tirmidi baa taxsiininaya sheekh albaanina wuxuu leeya waa saxiixu ligayrihi sanadkiisase dacfi baa ku jira wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahay nataxayanu u wakhti raadiyan ahayn yacni u dhowri jirnay oonu wakhtigaannu fiirin jirnay waay fa idaa goortii zaalad ay zuusha ashamsu qoraxdu ramaynaa waan tuuran jirnay yacni waan ka wakhti dhowri jirnay oo watigaan wakhtigaan u sugi jirnay oo e, fiirin jirnay oo ka warhayn jirnay mar alla markay qorax zuusho markaasaan tuuran jirnay way macana rawahu lbukhaari waa wariya wa abu daawuud xadiistaasina waxay tilmaamaysaa xilliga jamaraadka la tuuranayo saddexda beriya dambe in ay tahay bacda zawaal markii qoraxdu suushay kadib wixii duurka ka dambeeya unbaa la tuuran karaa waa sidii nebigu samey sal lay slam culimmada badankoodna waxay qabaan gelin hore inaynan asaxaynin tuurashada oo ruuxii subaxnimoba iska tuurta ama gelin horeba iska tuurta intaan duurka la gaadhin waxay leeyihiin tuurashadiisaasi ma asixine waa inuu ku soo celiyo ayb allahuma xanafiyada waxay ruqseeyeen maalinka la dhaqaaqayo gelinka hore waa la tuuran karaa bay qabaan ayb yowmu nafriga oo maalinka labiyo tobnaad ee dadka degdegaya ay baxayaan maalinkaas gelinkiisa hore waa la tuuran karaa bay xanafiyadu qabaan isxaaqna wuxuu leeyahay waa isxaaq ibnu rahwiya isaguna maalinka saddex iyo tobnaad gelinkeed hore waa la tuuran karaa buu qabaa laakiin jumhuurta intooda kale culimmadu waxay leeyihiin maya ama tobnaad ama koy tobnaad ha noqoto ama labiyo tobnaad ama saddexiyo tobnaad gelin hore warkiisu ma jiro gelin dambe baa la tuuran karaa masaladaasi waa masalo mahaarul-jadal oo hadda doodeedu aad u taagan tahay waagii hore madhabkaa jumhuurta unbaa macmuulu bihi ahaa oo lagu camalfali jiray laakiin hadda waxaa soo korodhay buxuud iyo hadda ijtihaadaad la leeyahay xujayda waa in loo fasaxo inay gelinka hore tuurtaan tabcan qaar baaba tuurtaba oo iyagu ama ninaba ninnaba fasax weydiisanayn oo iskaba tuuranba bal hadda sanadkan taqriiban waxaa soo korodhay in dadka laguba qasbaba oo la yidhaahdo idinka xamladiinna waxaad ku qoran tihiin inaad afar sac tuurataan haddaad diidaanna waaba ama cuquubaaba laydin saari oo ganax baa laydin saari ama marka dadkii hadda waa wareer maxaa la samaynaya fuqahadiina waxay dhaheen haddaad ka hor tuurataan maba jirta tuurashadiina nidaamkii meesha ka jirayna saasuu leeyahy marka see la yeeli waa la iska ijtihaado uun haddii uun la xeeladaysan karana ha la xeeladaysto haday xeeladii dhamaatana hadda waad iska qasbantahay iska tuura marka waxyaalaha aada soo kordhay ka ayagu dhinac bay fiirinayaanoo dadkoo badan bay leeyihiin hadii la yidhahda gelin dambe keliya ha tuurtaan dhib baa ka dhalan bay leeyihiin oo dadkii waa waa isku badan yihin laakiin xaqiiqadu waxay tahay hadda yaani sida loo ballaadhiyey iyo dadaalka laga qabtay iyo muddadu haddana say u dheertahay oo markii duurka laga bilaabo ilaa habeenka dambaa la tuuran karaa saas daraaddeed wax xidhiidriya hadda ma jiro oo kalifayoo la yidhaahdo yani xukumkaa ha looga gudbo ah, laakiin mar walba hede waxa weye sharcigeenna nidaamka meesha ka jira ee masaa-isha ijtihaadiga ah ee fuqahadu ku kala aragti badelan yihiin ee markaa nas cad ka hor imaanaynin nidaamyada meesha ka jira iyo dowladaha iyo madaxda iyo xaq bay u leeyihiin inay maslaxadii u arkaan yidhahdaan saa la qaato waana looga dambayn markaas manaa hadal ma leh ayb wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal alay wasalam kaana wuxuu ahaa idaa goortii ramaa uu tuurto aljimaara jamaraadka markuu tuurto markuu tuuranaya dheh oo uu tuuran rabo wuxuu ahaa mashaa mid socda ilayha xaggeeduu u socon jira daahiban xaal uu yahay mid tegaya wa raajican iyo isagoo soo noqonaya rawahu tirmidi baa wariye wasaxaxa uu saxiixiyey wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo canhu isaga laga warinayo mid tuurta aljamrata jamratulcaqaba yowma naxri maalinta xoolaha la qalayee tobnaad raakiban isagoo hashiisa saaran buu tuuranaya wa saa'ira daalika wixii intaa ka soo hadhayna wuxuu tuuranayay maashiyan isagoo socda saa'ira daalika maxay noqonaysa maalinkaa tobnaad wixii ka soo hadhay oo saddexda beri ee dambe ah maalmaha mina wuxuu tuuranayay jamaraadka asaga oo lugaynaya gaadiid ma fuulin saasuu ka wada wa yuhbiruhum wuxuu u sheegayaa ibnu cumar wa fii lafdin oo canhu ibnu cumar ka sugnaaday anahu ibnu cumar isaga laftiisa wey kaana wuxuu yarmii mid tuurta aljamrata yowma naxri raakiban isagoo saaran wa saa'ira dalikana wuxuu tuuranaya maashiyan isagoo socdo wa yuhbiruhum dadka wuxuu u sheegay ibnu cumar ana nabiya nebigu sal lay slam kaana inuu ha yafcalu mid sameeya dalika arrinka nebigaana saa samayn jiray rawaw axmed baa wariyey lafdigan dambe sida sheekh albani iyo sheekh shucaybi ay leeyihiin sanadkiisu waa daciifo nin la yidhaahda cabdullaahi bni cumar alcumari baa ku jira sanadka laakiin xadiidku waa xadiid saxiixa lishawaahidihi oo sugan wey macnaha wuxuu tilmaamayaa nebigu sal lla lay wasalam in eh, maalinta tobnaadee jamrada uu tuuranayo mooye maalmaha kaleo dhan lug buu ku tegi jiro oo kusoo tuuran jiray lug buuna kaga soo noqon jiray waa masalada marka lagu doodayo kee fadli badan saddexdan beriya dambe tuurashadooda lug in lagu tuurtaay inay fadli badan tahay hadal ma leh leanna nebigaaba saa sameeyey sal lay slm laakiin maalinta jamratulcaqaba la tuuranayo tobnaad ma inaad gaadiid fuushood ku tuurataa fadli badan mise inaad lugayso horaan uga soo hadalnay oo dooddu waxay tahay nebiga inuu hashad korkeeda ka tuurto duruuf baa keentay oo dadkii inay wada arkaan oo u jawaabo oo waa jirtay cudurdaar baa jiray laakiin ciddii kale inay lugaysaa fadli badan an salimin waxaa laga warin can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma annahu ibnu cumar kaana wuxuu yarmi mid tuurta aljamrata jamrada addunyaa ee ugu soo xigta ugu sokaysa adunyaa marka laga hadlayo mina xaggeeday u xigtaa wa bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuurahay wa yukabiru wuuna takbiirsanayay maca kulli xasaatin dhagax kasta la jirankiisa allahu akbar saas ugu uma kadibna yataqadamu horay buu u durkahayay fa yushilu markaasuu bannaan baxayay yani yushilka waxaa la yidhahdaa inaad u qasado dhulka sahliga la yidhahdo sahligana waa meel siman oon taag ahayn dhulka yani waxa weeyaan meelna waa taag oo waa meel buura iyo taagag ah meelna waa meel godod iyo muxuu ahay bacaad mareen iyo biyo mareen iyo togog iyo wax saasoo kale ah dhulna waa dhul siman dhulka siman baa marka sahli la yidhaahdaa saas way maanaa fa meel siman buu marka yan nebigu sal lay waslam yuu qasti jiray fa yaquumu markaasuu istaagi jiray mustaqbila alqiblati qiblada mid u jeeda xaluya may ibn umar cumar baa ibni cumar laga leeya fa markaasuu muxuu ahaayey e, yani yushilu wuxuu u qasti jiray meel bannaanoo siman fa yaquumu wuu istaagi jiray mustaqbil alqiblati qiblada isagoo usii jeeda tawiilan muddo dheer buu taagnaan jiray yadcuu xaaluu ducaysanayo oo yarfacu kor u qaadayo yadayh labadiisa gacmoodna uu kor u qaadayo ayb uma kadibna yarmi taa hore waa tii u horraysa markuu sidaa ku sameeyo kadib yarmi wuxuu tuuran jiray alwusta midda u dhaxaysa uma kadib markuu tuurto ya'hudu wuxuu qaadan jiray daata shimaali dhanka bidixda ah markaad saa ugu sii jeedo bidix buu marka isu yara qaban jiray fa yushilu markaasuu banaanka u qasti jiray meel banaan fayaquumu wuu istaagi jiray mustaqbila alqiblati xaaluu qiblada u sii jeedo uma kadibna yadcu wuu ducaysan jiray wayarfacu kor buu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood wayaquumu wuu istaagi jiray tawiilan waqtin muddo dheer muddu taagnaa uma kadibna yarmii wuxuu tuuran jiray aljamrata jamrada daata alcaqabati ee karinta u saaxiibka min batni alwaadi toga salkii gudihiisa ayuu ka tuuran jiray waan soo marna waxaaso dhan walaa yaqifu mana uusan istaagi jirin ibnu cumar cindahaa middaa jamratulcaqaba agteeda ma istaagi jirin kuma ducaysan jirin uma kadibna yansarifu wuu gadoomi jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray ibnu cumar intaa markuu sameeyo haakadaa sidaasan ra'aytu arkay annabiya nebiga sal lay slm oo yafcaluhu samaynay sidaasaa nabiga ku arkay waa arrimahaan soo tilmaannayo jamrada midda yar xagga mino ugu xigtee loogu hor tuuranayo agteeda waa lagu ducaysan muddaa la istaagi haddaad jaanis ka hesho wax yarna waad ka durkiyo jimrada meesha dadku marayaan ama ay ku tuuranayaan istaagi maysida waad dhinac baad isu qaban markaasaad qiblada u jeedsanoo ducaysani baar markaad ducadeeda dhammaysato yaad haddana ka tegi tii dhexaad haddana tuuran iyadana markaad tuurato bidix baad isu yara qaban waad ka durki meesha dadku marayaan haddaad jaaniskeeda hesho sidii oo kalead samayna ta ugu dambaysa oo jamratulcaqaba ah ayaad marka dambe tuuran ayada agteeda istaagi maysida waad isaga socon somaynaan soo sheegi mar badan marka waa uun intii buu ibnu cumar inoo sharxay maana ayb wacan caasi bni cadiyin ana rasuula lahi sl rawahu axmed walbukhaari wacan caasi bni cadiyin radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sl ly slm rasuulku rahasa wuxuu ruqseeyey lirucaa'i alibili geela geel jirka kuwa geela jira wuxuu u ruqseeyo u ogolaad u fududeeyey fi lbaytuutati baryidda can minan mina la baryayo mina xaggeeda in la baryo yuu nebigu ka ruqseeyey waa uga fududeeyo waa ka fasaxay wa ayib see yeelayaan wa horta waxaa lagu yidhi maadaama geel jir aad tihiin oo xoolo jir tihiin habeenadii mina la joogahay idinka waad ka fasaxantihiin geeliina raacna xeryaha geela iyo meelihiinna barya waxba laydinkama rabo kow say u tuuranayaan marka habeenkii xerada geelay joogaan oo geelay ilaashanayaan maalintiina geelii bay la jiraan marka haddii habeen berigii laga fasaxay tuurashadiisay ka samaynayaan marka tuurashadii baa loo sheegaya marka yarmuuna waxay tuuranayaan ama xaalay tuuranayaan yowmanaxri maalinta xoolaha la qalayo alghadaata subaxnimaday tuuranayaan ilaan taa waa laga maarmaan sooma a jamratulcaqaba maalinta tobnaad way tuuranayaan ayb wa min bacdi alhadi maalinta yowmu naxriga ah berideeda kadib liyowmayni laba beri bay u tuuranayaan yowma naxri berrideeda waa maalintee waa kow iyo tobnaadka kow iyo midda ka sii dambaysana waa labiyo tobnaadka marka maalinta labiyo tobnaadkana laba beri bay isla tuuranayaan oo labadee beri waay kow tobnaadka tuurashadeedii iyo maalinta labiyo tobnaadka tuurashadeedii bay hal mar ka wada dhigayaan fahanoo maalinka tobnaad markay tuurtaan kow tobnaadka waa iska maqnaanayaan geelooda iska dhaqanayaan maba imaanhayaanba labiyo tobnaadkay imaanayaan marka labiyo tobnaadka markay yimaadaan maalin horaa lagu lahaa oo ahayd koy tobnaadki maalinna hadday taagantao labiyo tobnaadkii ah labadaasay marka isku darayaan oo say isugu darayaan mid kasta markay kor yimaadaan afar iyo toban bay ku tuurayaan soo ma toddoba ay lahayd shalay iyo toddoba maanta ah ta kalena sidoo kale ta kalena sidoo kale bas laba beri bayba hal mar wada kulmiyeenba saasaa laga wadaa wa min bacdi alhadi berrida maalinta ka dambaysana liyowmayni laba beri bay u tuuranayaan uma kadibna yarmuuna way tuuranayaan liyowmi nafri maalinta la ambabaxayana intay yimaadaan bay tuuranayaan hal maalin baa dhexda ka baxday soo maaha marka maalin baa dhexda looga saaray iyaga oo la fasaxay tuurashadiina laga fasaxay oo ay maalinta kale isugu geeyeen rawa alhamsatu wasaxaxahu tirmidi baa saxiixiyey kadalika ibnu jaruud ibnu xibbaan xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan rakhasa nebigu wuu ruqseeyey lirica xoolo jirta wuxuu u ruqseeyey an yarmuu inay tuurtaan yowman maalin oo wayadacuu ay ka tagaan yowman maalinna inay ka tagaan maalinna inay xoolahooda iska jiraan maalinta kalena yimaadaan oo wada tuurtaan rawa abu daawuud baa isagana sanadkiisu waa saxiix oo culimada horeen soo sheegnay baa saxiixisay qoladaasna marka saasaa loo gelaya oo waa ruqso shareecaddu siisay ah, waad fasaxantihiin markaa uun imaa doktuurta ilaan shareecadeennu sideedaba iyadoo iska fududoo ilaahayba fududeeyeyba axkaamteeda ayaa haddana markay ama dadka khaaskood ama xaaladaha khaaskoodoo kale yala adeyg laga dareemo haddana waa lasii fududayna ah, baabu rukhas la yidhaahdo yani ka mid a abwaabta taysiirka shareecada ayaa markaa loo ayaa loo fiirinaya saas way marka kuwa sidaa loola dhaqmay waxaa la mid ah ayagana dad badanoo asxaabul acdaar ah oo aan labada beriba horta maalinka u dambeeye ee ee saddexda beri maalinka u dambeeya isagu waa khiyaar faman tacajala fii yowmayni falaa ima calayhi waman ta'ahara falaa ima calayhi liman ittaqa waay habeenka saddex-iyo tobnaadka iyo maalintiisa haddaad doontana waad joogi oo waad tuuran haddaad rabtana waad isaga degdegiyo maalinta labiyo tobnaadkaba haddaad tuurato gelinka dambe waad socon waad isaga tegi marka taa iyada waa khiyaara iska daa labada kalaa soo hadhay soo ma labada kale dadka cudurdaarka leh hal maalin bay isugu geynayaan waa dadka asxaabulacdaarka oo xoolo jirtaasi ka mid ta waxaa meesha iyadaa runtii eh, xal ay u noqon kartaa sidoo kale waxyaalahan waxyaalaha waayahan waxyaalaha aada loo fududaystay baa waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo eh, iga soo samee iga soo samee bimacnaa iga soo tuur oo muxuu ahaayey eh, yacni tawkiilka baabka la yidhahdo dadkii oo tegi kara oo soo samayn kara waxoogaa haddayba yaro cuslaadaan ama yaro caajisaan war hebelow dhagaxyaanta qaadoo iga soo tuur marka aad baa baabkaa loogu tawasucay oo weliba loo fududaystay si aan caadi ahayn asalkiisana marka la fiiriyo culimada unbaa uun ku ijtihaaday mooye wax la yidhaahdo waa layska soo tuuri karaa ama camal xajka dhexdiisa abaa layska samayn karaa wax xadiisa kuma soo aroorin xajka laf ahaantiisii duuduub ahaan waa lagaa gudan karaa haddii aadan adig gudan karin laakiin xajka gudihiisii acmaashiisii qaar ka midna dad u xil saarato taa iyada ah waa ijtihaadi waaye iyadoo ijtihaadi ah baa haddana dadku aada ugu kalax tageen saas daraaddeed in masaarkeedii lagu soo celiyaa sax oo beddelkeeda dadka la yidhaahdo ruuxii aan maalan maalinta kow iyo tobnaad tuuran karin ama ayna u awoodi karin inuu koy tobnaadka tuurto haddana labiyo tobnaadka ku noqdo ayna u suuroobi karaynin koy tobnaadka haiska nasto labiyo tobnaadkana haisla tuurto hadduu koyo tobnaadka tegi karoo labiyo tobnaadka uusan tegi karayninna intuu koyo tobnaadka tago wixii oo dhan maalinkaa ha soo wada tuuro ruksada la hayo ee saxdaa taa iyadaa taasaana badiil ka noqon karta waxyaalo fara badan oo baabkaa ku saabsan laakiin is ahaanteedaba iga soo tuur iyo fududaysiga noocaasa oo wayaan aad loo fududaystay waa masale u baahan in laga taxadaro oo aad iyo aad macnaha yani lagu soo celiyo xuduuddeedii wacan sacd ibni malikin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi rajacnaa waan noqonnay fi lxajati xajkii maca nabiy nebiga sal lay wasalam nebiga aan la xajinay wabacdunaa bacdunaa qaarkaya yaquulu uu leeyahay ramaytu waan tuuray bisabci xasayaatin toddoba dhagax baan tuuray yani xajkii aan nabiga la xajinay baan ka soo noqonnay markaan isu soo noqonnay baa marka layswarsanaya raggii qaar waxay leeyihiin ramaytu bisabci xasayaatin aniga toddoba dhagax baan soo tuuray haye wa bacdunaa qaarkana yaquulu wuxuu leeyahay ramaytu waan tuuray bisitti xasayaatin aniguna lix dhagax baaban tuurayba toddoba maba tuurin walam yacib mana ceebaynin buu yidhi bacduhum qaarkood calaa bacdin kale ninkii lix tuuray ninkii toddoba tuuray toona mid la eedeeyey ama la ceebay ama la dhaleeceeyey ma jirin rawahu axmed baa wariyey wannasaa'i waa xadiidkani ma sugna sanadkiisu waa daciif ciladiisuna waa inqitaac mujaahid ibnu jabrin baa ka warinaya sacad ibnu maalik mana uusan soo gaadhin sida abu xaatim araazi iyo abulxasan ibnu qataan iyo taxaawi iyo ay leeyihiin saas daraaddeed sanadku waa kala go-an yahay sidaasuuna aharku daciif ku yahay hadduu sugnaan lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa tirada toddobada dhagaxa qasab maaha aha haddaad ka yaraysa waad heli karta saasuu faa'idayn lahaa laakiin ma sugna saas daraaddeed baa axaadiista nebiga ka sugani waxay tilmaamaysaa toddoba dhagax baa la tuurayaa culimmada jamaahiirtooduna waxay qabaan toddobada hadduu hal kaa dhinmo inaad ku celiso mooyaane wax gudi kara ma jiro waa inaad dhagixii soo tuurto oo toddobadu isma dhibi karaan saas way macnaa xataa haddaad shakido oo aad ka shakido talo taloma toddobaad tuurtay mise lix baad tuurto tirada aad hubtaad qabsani oo lixda ah wixii kuu dhammanna waa tuuran ma shan baad tuuratay mise todoba shan ka dhig iyadaad hubtahay wixii kuu laabnaana ka dabagee baabu lkhubati khubadiibuu baabu yahay wsat ayaami tashriiq maalmaha tashriiqa maalinka u dhaxeeya la khudbeeyo ayb ayaamu tashriiq waa saddexda beriye maalinka ciiddaa ka dambaysa somanadhe maalinka u dhexeeya marka waa maalinke ya labiyo tobnaadka maalinkaa labiyo tobnaadkaoo la khudbeeyo yacnii khudbadii carafaan soo marnay yowmu naxri khudbadeediina waan soo marnay khudbad saddexaad wey marka oo maalinka labiyo tobnaadka haddana uu nabigu khudbeeyey sal alla alay waslam can saraa ibnata nabhaan qaalad waxay tidhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey annabiyu nebigu sal alla alay wasalam yowma aru'uusi madaxyada maalinteedii maalintii madaxyada maalinta madaxyadu yowmu ru'uus waxay u yaqaaneen waa labiy tobnaadka yowmu ru'uusna waxay ugu bixiyeen xoolahay qali jireen bay madaxooda cuni jireen maalinkaas madaxyada habeen maalinkaas si gooni ah ta kariyo waa laga dharki jiray ah. madaxa soomaaliun baa tuurta mogta carabtu hilibka meeshay ugu jecliyiin waa madaxa carabka iyo maskaxda iyo waxaan aan tuurno soomad arag iyo macasha iyo waaba hawshay uguba jecel yihiinba neefka oo la soo dhigi saxanka la soo saari saaintaada adugu muruq iyo garab iyo meela raarraadinayso ayag waxayba ka bilaabiba carabka iyo meelaha la fuuqsani iyo maskaxdii iyo waxbaa la raadina marka yowmu ru'uus waa maalmahaas waa maalinka madaxyada bmadaxa la cunaa saas daraadeedba ym ru'uus ugu bixiya khaabana nabiyu nabigaa noo khudbayey sal ley waslam yowma ru'uusi maalintii madaxyadoo madaxa la cunahay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ley ayu yowmin maalinkeebuu ahaaday haada kani qulnaa waxaan allah warasuuluhu aclam qaala markaasaa wuxu uhi alaysa miyuusan ahayn wsata ayaami tashriiq maalmaha tashriiqa maalinkai u dhexeeyey soo maa rawahu abu daawuud baa wariyey albaani wuxuu leeyahy sanadkiisu waa daciif nin la yidhahda rabiicata bni cabdiraxmaan baa ku jira sanadkiisaoo majhuul ah ayb qaala wuxuu yidhi wakadalika sidaasoo kale ayaa qaala waxaa yidhi camu abi xurata abuu xura adeerkii arraqaashiyi ninkaasaa sidoo kale wuxuu yidhi annahu isagu khaaba annahu nebigu khaaba inuu khudbeeyey awsata ayaami tashriiq abu daawuud baa dhahaya abu daud baa xadiidka markuu wariyey kadib wuxuu ka dambaysiiyey nin laydha yani waxa weeye abu xurat ariqaashi muxuu ahaayey muxuu ahaayey abu xurat ariqaashi nin uu adeeru yahay Ah. ninuu adeer u yahay baa isaguna wuxuu wariyey oo nebiga ka wariyay inuu maalmaha khudbeeyey taasuu dabadhigay ayib si taxliiquu ku wariyey oan ku sheegay laakiin musnad axmed baa xidhiidhiyey fii musnadihi sanadkiisu isaguna waa daciifo waxaa ku jira cali ibnu zayd ibnu judcaan ninkaasaa ku jira oo isagana daciif ayib wa cali bni abi najiixin laakiin masalada ay ka hadlayaan labada xadiisba sanadkoodu daciif baa ahaado laakiin maalinkaa inuu nebigu khudbeeyey xadiistan soo socotay ku sugantah marka jus'iyadaasi waa xasan markay ugu yartoo waa sugan tahay wa can ibni abi najiixin can abiihi aabbihii wuxuu ka warinayaa can rajulayni laba nin oo min bani bakrin reer bani bakar ah qaalaa waxay yidhahdeen ra'aynaa waxaanu aragnay rasuulallahi sal lay wasalam oo yakhtubu khudbaynaya bayna awsati ayaami tashriiq maalmaha tashriiqa maalmaha maalinta u dhaxaysa dhexdeeda isagoo khudbaynaya wanaxnu annaguna cinda raaxilati hashiisa agteeda aanu nahay wa hiya khudbadaasina khudbatu rasuulilahi sal lay slm waa nabiga khudbadiisii allatii khudbadaasoo khaaba uu ku khudbeeyey biminan mina uu ku khudbeeyey rawa abu daawuud baa sanadkiisu waa saxiix xadiidkana marka suganoo inuu khudbeeyey maalinkaa labiyo tobnaad labadaa xadiisee daciifka marka isagaa shaahido xoojinay wa can nadrata qaala wuxuu ihi xadaanii ii warramay man samica ciddii maqashay khubata nebiy nebiga khudbadiisa sal lay slam fii wsati ayaami tashriiq maalmaha tashriiqa maalinka u dhexeeyey maalinka khudbaduu nebigu jeediyey dadkii maqlay ama ciddii maqashay baa ii warantay buui tabcan waa saxaabi markaas nebigu wuxuu yidhi sal lay slam waa khudbadii qaar ka mida ah. yaa ayuha nnaasu dadow alaa hoyay ina rabbakum rabbigiin waaxidun waa mid labiyo saddex toona wa inna abaakum aabbihiinna waaxidun waa mid oo waa aadam alaa hooyay laa fadla wax dheeraad ah licarabiyin carabi uma sugnaanin calaa cajamiyin ruux cajamiya uu la dheeriya wax fadli iyo wanaag iyo khayr uu carabi ninka carabigii carabinimo kula dheeriya ka cajamigaa ma jiro calashaanikani waa carabi kanna waa cajami cajamiga waxaa la yidhaahdaa waxaan carab ahayn ama afrikaan ha noqdo ama eshiyaan ha noqdo ama yurubiyaan ha noqdo cajami bay dhahaan carabigana waa ninka carabiga marka laa fadla wax dheeraada licarabiyin uma sugnaanin calaa cajamiyin mid cajamiya wax dheeraada lama laha kama sito oo khayr iyo fadli iyo wanaaguu la dheeriyaa ma jiro walaa licajamiyin mid cajami ana fadli uma sugnaanin calaa carabiyin mid carabiya korkii ugama sugnaanin kan cajamigaana fadli iyo siyaadow kan carabiga la dheeryahay ma jiro walaa axmara mid cas fadli uu la dheeryahay ma jiro calaa aswada mid madow korkiisa waa midabta koorkii wa calashari midabkayga cas fadli ku qaadan maysa oo kan madow fadli kaga yeelan maysa ayb walaa aswada mid madow asagana fadli ma uu yeelanayo oo fadli uma sugnaanay calaa axmara mid cas korkiisa uu fadli kala yeesho ziyaado uu la dheeryahay midka cas ma jirto ilaa bitaqwa ilaa alla ka cabsi mooye ah, waxa aad ku kala fadli ku kala fiicnaan kartaan ama siyaado ku kala yeelan kartaan waa alla ka cabsi laakiin midabna ma aha abtirna maaha abtir ma aho haddee hal aabbaabaad ka soo wada jeedaanba ah, ruux baa geed laga sameeyey caradaasaa laydinka wada sameeyey aabbihin laga sameeyey marka maxaad maxaad abtirkaad la dheeraanayo dhankaasi isku mid baad ka tihiin waa waa mid xagga midabkana ayadana ilaahay agtiisa wax ku xidhani ma jiro hebel baa hebel mid baa mid ka quruxsan mid baa mid ka cas mid baa mid ka madow iyadana waxba kuma xidhna xagga xoolaha kuma xidhna xagga kuraasta iyo jegada kuma xidhna xagga magaca adduunyada waxba kuma xidhna keliya waxaad ilahay agtiisa ku kala ficnaan kartaan waa la kacabsi waa masalada waxa weeyaan ina akramakum cind allaahi atqaakum wa waxaa dadka kaga sidan karto kaga fiicnaan kartaan taa wa aballaqtu ma gaadhsiiyey buu nebigu uhi sal lay slam yani waxaa lala dagaalamayaa markaa nebigu kula dagaalamaya sal lay wasalam jaahiliyaadkii jiri oo in abtirka markaas laysugu faano oo midabka laysugu faano oo xoolaha laysugu faano wax jiri jiroo jaahiliya buu ah islaamkuna burburiyey laakiin haddana nebigu sheegay sal lay wasalam inay ka mid tahay waxyaalaha ummadiisu ayna daynaynin Ah, yani alfakru bimxuu ahay eh, bilansaab iyo axsaabta iyo eh, waxaasi weligood dayn maayaanba waa jaahiliye aan laga hadhaynin ah, ta soomaali rogta wey aballaqtu ma gaadhsiiyey buu nebigu sal lay waslam qaaluu waxay dhaheen ballaqa waa gaadhsiiyey rasuululahi sal lay waslam rasuul alla waa gaadhsiiye alleh waa gaadhsiisay bay dhe xilkii gudatay raw axmed baa wariyey kadalika abu nucaym baa wariyey sanadkiisuna waa saxiix wuxuu xadiidkani siyaadiyey khudbadii nebigu uu jeediyey maalinka labiyo tobnaad qaybaheedii tanaa ka mid ahay oo uu ku duminayay nebigu sal lay slam jaahiliyada khudbadii sidoo kale uu jeediyey carafa uu ku jeediyeyna ayadana qaybaheeda waxaa ka mid ahaa jaahiliyaadkii carabta wax badanoo ka miduu nebigu ku dumiyey sal lay slm oo ku baabiyey oo masalad ribadii ku saabsanayd oo dhiigagii la kala qabay iyo aarsigii la kala aarsan jiray wixii buu nebigu ka takhallusay sal lay slm sidaas hada bilahi towfiq sal allahuma w slm ala nabiyina mxamed wala alihi w saxbi slm